alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin xadiiska boqol iyo lix iyo konton can ibni abi awfa radia allaahu canhuma yaquul bukhaari wuxuu ka soo wariyey ibn abi awfa cabdulahi ibni abi awfa wuxuu ka soo wariyey yaquulu xaalu odhanaayo asaabatna majaacatun waxaana haleeshay gaajaana haleeshay layaaliya khaybar nusaha qaar taradiga ma qorayaan can ibni abi awfa yaquulu asaabatna majaacatun waxaana haleeshay gaajaana haleeshay buuri layaaliya khaybar habeenadii khaybar ghaswatu khaybar habeenadeedii ayaa gaajanna haleeshay falamaa kaana yowmu khaybara markuu ahaa maalintii khaybar yacni markuu xasilay oo dhacay wa kaana taama waqacnaa fi alxumuri alahliya waxaanu ku dhacnay fi lxumuri dameeradii alahliyati dadka loo nisbeeyey iyo ehelka inay dadla joog yihiin fantaxarnaaha waa qalannay yani dameerihii waxay u qaybsamaan laba qayboodoo qaarna waxa weye xumr xumru lwaxshi qaarna waxa weeye waa xumru lahliy fantaxarnaaha waa qalanay yani xumrulwaxshiga kuwa ahi waa farowga ah iyagu waxaweye waa ugaadh weeye laakiin kuwa dadla jooggaa weeye kuwani falamaa ghalat ilquduur markay dheryihii kareen naadaa munaadii rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxa dhawaaqay kii rasuulka markaa waxa weeye xaggiisa ka dhawaaqayey bimacnaa rasuulku amray inuu dhawaaqo ayaa dhawaaqay dhawaaqihii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa dhawaaqay bimacnaa miduu rasuulku amray inuu dhawaaqo oo dadka u yeedho oo u sheego ayaa dhawaaqay abu talxu ahaa baa layidhi saxaabiga abu talxa laodhan jiray akfiu lquduur ama ikfiu lquduur hamzada qaci laga dhigo ama wasli laga dhigo labada mid walba loo dabdiyey dheryaha afroga oo quba wax ku jira ya dheryihii karayey markaa hilibkii dameeraha lagu karinayey ayaa la yidhi afrogo quba walaa tacamuu min luxuumi alxumuri shay'a ana ka dhadhaminina min luxuumi alxumuri dameeraha hilibkooda shay-an waxba ha ka dhadhamina waxaa ka cuntaan iyaana jirin qaala cabdullaahi waa saxaabiga xadiiska soo warinaya cabdullaahi bni abi awfa ayaa wuxuu yidhi faqulnaa waxaanu nidhi waa fuliyeen amarkii sidii bay u fuliyeen kadib bay waxay isku odhanayaan wakhti dambe inamaa naha nabiyu sala allahu alayh wasalam liannaha lam tukhamas nebigu wuxuu u reebay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u reebayoo qura oo inoogu diiday hilibka dameeraha inaynu cunno dameeraha dadla joogga ah liannaha lam tukhamas lama markaa qaybinoo khumuskii lagama saarin oo lama takhmiisin yani haniimada sidii loo qaybin jiray looma qaybin shantii madax iyo lagama dhigin marka inaan la takhmiisine marka iyadaan haniimadii la qaybinin oo aan la takhmiisin oo aan shantii madaxa loo qaybin baynu iska qalannay sidaas aawadeed ayaa laynoogu diiday inaynu cunno laynoogu diiday bacdi baa sidaa yidhi saxaabadii ka mid ah wa qaala aakharuuna qaar kalena waxay yidhahdeen oo saxaabada ka mid ah xaramahaa albattata nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xaaraantinimeeyey dameeraha dadla jooga ah albatata qacan yani markaa taxriim marka waxawe qaci ahoo oo yani go'an buu xaaraantinimey culamadu waa isku khilaafaan albattata ma hamsadu ma qaciba ma wasliba waxaad ku arki doontaa shuraaxda qaarkood oo ka odhanaya hamsadu waa qaci bacdina ay ku odhanaya hamsadu waa wasli iyo qaci maaha laakiin labada weji waxa saxan walow culamada qaarkood eh, haba maraan qacige inay hamzatu wasli tahay baa markaa saxan waayo batatan marka la yidhaahdo kelmaddu waa min albati iyadoo marka aan allahayna waa la isticmaalaa dee ashi baa la geliyo albattata la yidhi waa markaa ashi yacni geli jirtay yacni asmaada qaarkood la gelin jiray yacni waa al weeye marka waxaway hamsadu wasli weeye sida saxan waa saas yacni taxriim qaci ahoo go'an ayuu xaaraantinimeeyey aan marnaba loo dhowaanan si qaciga loo xaaraantinimanay wa sa'altu saciida bna jubayr waxaan weydiiyey buu yidhi saciid bna jubayr culamada isku khilaafeen kan weydiinaya waa kii ma cabdulaahi bni abi awfaaba mise waa shaybaani baa weydiinaya shuraxda qaarkood hadda waxay marayaan in cidda weydiinaysa ay tahay cabdulaahi bni abi awfa waana sida waxa weeye shuraxda kitaabka sharaxday qaarkood marka ay hadda tilmaamayaan oo marayaan sheikha marka waxa weeyaan marka ikhtisaariyey kitaabkana waa siduu sharxiisa marka uu tilmaamayo shuraaxda kale qudhooduna marka waxa weeye waa siday qaarkood marka ay sheegayaan shanawaani iyo yani marka sharnuubi iyo yani saasay tilmaamayaan laakiin kutubaha usuusha ah sharxyadooda waxay u badinayaan badankoodu inuu shaybaani yahay cidda weydiinaysa shaybaani inuu yahay cidda weydiinaysa ayay u badinayaan wa waxaan weydiiyey saciid ibnu jubayr faqaala wuxu uhi saciid ibnu jubayr xaramaha albatata waa xaaraantinimeeyey taxriim qaci ah oo go'an buu xaaraantinimeeyey ee mid sabab gaara lagu xaaraantinimaynayo sababtaa marka la waayo ay marka bannaanaanaysa ma aha ee waa taxriim qaci ah oo bati ah oo abadi ah oo markaa marnaba aan bannaanaanayn marnaba aan bannaanaanayn xadiiskan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanu ka warramayaa masaa'il buu xadiisku sheegayaa masaaisha ay ka mid tahay yacni saxaabadii in marka ay haleeshay ghaswatu khaybar gaaja inay haleeshay oo waxa weeye yacni iyadoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogo ayaa markaa saxaabada gaaja haleelaysay wakhtiyada qaarkoodna marka waxa nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisu u gaajoonayey ghaswatu khandaq waa garanaysaan markaa dadka fudalada waa dhici kartaa in ama markaa dhibaata haleesho ama markaa inay gaajo haleesho yani awliye ilaahay inay markaa gaajooto ya waa suuroobi kartaa bal inay nebiga gaajoodaan baa dhici karta ghaswatu khandaq markii waxa weeye godka la qodaayey saxaabada gaajo daran baa hayse markaasaa saxaabadii markaa waxay faydeen calooshoodii oo markaa mid walba dhagax ugu xidhan yihi badeedna waxay arkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam oo calooshiisa laba dhagax ugu xidhan yihiin isaga labaaba ugu xidhan iyaga mid mid baa ugu xidhan isaga laba dhagax baa gaajo daraaddeed caloosha ugu xidhan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanayaa eh, in markaa dadka fudalada ah la imtixaano waayo adduunyadu waa daaruljaza maaha waa daaru ibtilaa waa daar imtixaan marka waa dhici kartaa cid markaa fadli badan inay ama gaajooto ama dhibaatooto markaysaa waa dhici kartaa intee awliye u dhimatay markaysaga gaajo u dhimatay intee awliye ilaahay yacni gaajo u dhimatay saxaabadii waxay yidhaahdeen gaajo daraaddeed waxaanu qalannay bay yidhaahdeen dameerihii ayaanu qalannay dad la joogga ahaa ayaanu qalannay dameerihii markii ay qasheen dameerahaasina haniimay ahaayeen fur gaalada laga furtay ayay ahaayeen haniimadiina xalaal bay ahayd way qasheen waxaa laga qaadanayaa asalka ashyaadu inay ibaaxa tahay waayo karsada lama odhan oo lama odhan dabeed markaa waa qasheen waa karsadeen dherihii oo karaya ayaa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam in loo dhawaaqo oo dadka la maqashiyo la yidhaahdo afroga quba hilibka dameeraha hilibka dameeraha iyo fuudkoodaba markaa quba sidii baa marka waxa lagu qabo lagu afrogay saxaabadii imtisaalkii waa la yimaadaan markii waa qaateen ya marka dambe waxay isweydiin doonaan ma taxriim abadiyaba oo saa loo xaaraantinimeyey mise sabab gaaraa loo diiday waxaa laga qaadanayaa bal hadda marka dambe ha la faalleeye in imtisaalka lala yimaado sidiisa loo fuliyo ayaa laga qaadanaya amarka sharciga la qaato ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya sida saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ay ugu dadaali jireen inay awaamirta marka u fuliyaan oo u qaataan xaaje u qaba ayaa haddana markaysa waxaan aynay markaa mikimiki iyo hadal aynay la iman ay sidii ugu hoggaansameen sidina u fuliyeen amarkiina u qaateen laakiin markii dambe waxay isku khilaafeen Eh, beri dambea ikhtilaafkan iman doonaa yani bacda marka waxa weeye nebigu markuu dhintay dabadeed ma si waxaweeye taxriim caarid oo soo dariyaa la xaaraantinimeeyey mise mid waxa waxaweeye marka qaci ah oo abadi abaa ah la xaaraantinimeeyey aan sabab gaara ku xidhnayn tii bay isku khilaafeen waxaa laga qaadanayaa eh, culammadu masaaisha markay ka ijtihaadaan inay dhici karto inay iskhilaafaan inay iskhilaafaan inay dhici karto markay masaa'isha ka ijtihaadaan ayaa laga qaadanaya markay iskhilaafaan oo ijtihaadkaa isku khilaafaan oo yani waxa weeye fahmadii midba si u fahmana inaan lagu dhaleecaynayn ayaa laga qaadanaya waida xakama alxaakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan waida xakama faijtahada fa akhtaa falahu ajrun waxaa kaloo laga qaadanaya marka mas'alo laysku khilaafo oo marka waxa wejigii xoogaa la sixi waayo cid ka cilmi badan in loo noqdo oo waa taa la weydiiyey saciid ibnu jubayr culamada odhanaysaa waxa wayan cabdullaahi ibnu abi awfa ayaa weydiiyey waxay leeyihiin saxaabi waa dhici kartaa cid afdal ahi cid kale oo markaa waxa weeye mafduul aho ka fadli badan yahay laakiin uu isleeyahay masalada cilmigeeda inuu kaaga fiican yaha laga yaaba inuu weydiin karo oo afdalku mafduul inuu su'aali karo uu isleeyahay masalada cilmi ahaan waa kaaga fiican yahay inuu su'aali karo ayaa laga qaadanaya oo lama odhan karo sidee saxaabi taabici wax weydiin karaa haddii saa lagu socdo saa lama odhan karo laakiin wejiga kale marka lagu socdo oo la yidhaahdo ka weydiinaya wuxuu ahaa shaybaani buu ahaa marka la yidhaahdo dee su'aashani ma imanayso waana soo aroortay shaybaani isagoo wax ka warinaya saciid ibnu jubayr yani marka saxiixa bukhaarina waa ku sugan tahay sunanada qaarkoodna waa ku timi marka saciid ibnu jubayr wuxuu ahaa marka culammadii taabiciinta waaweynid buu ka mid ahaa waana cilmi badnaa markii saciid ibnu jubayr la weydiinay wuxuu si qaciya ah oo abadiya loo xaaraantinimeeyey ee sabab gaara mid taxriimku ku dhisan yahay maaha sidaa saciid ibnu jubayr ku jawaabay baana saxan cabdulaahi ibnu cabbaas waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laa adri an canha rasuulu sala allahu aleyh wasalam min ajli annaha xamuulat nnaas fakariha an tadhaba xamuulatuhum aw xaramaha albattata yowma khaybar bukhaari waxaa ku sugan inuu cabdulahi ibnu cabbaas yidhi ma garanaayo rasuulkuma waxa u reebay hilibkan dameeraha in la cuno inay marka waxa weeye gaadiidkii dadka ay tahay ay markaa waxa weyaan dabeedna gaadiidku si aan uga yaraan ayuu u diido u xaaraantinimeeyey oo taa karaahiyaystay mise si bataatan oo qacan oo abadi a ah buu u xaaraantinimeeyey taa ma kala garanaya buuli haddaanu cabdullahi bnu cabaas kala garan hayrkii baa kala gartay oo markaa waxa saxaabada ka mida ah, bal axaadiista sixaaxaha qaarkood baa ku soo aroortay oo marka jaabir ibnu cabdillahi wuxuu yidhi nahaa rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam yowma khaybara can luxumi lxumri alahliya wa adina fi luxumi alkhayl bukhaariiyo muslim baa soo wariyey nebigu wuxuu reebay calayhi salaatu wasalaam maalintii khaybar dameeraha dadla jooggaa waa reebay in la cuno wa adina fii luxuumi alkhayl waxaanu fasaxayoo oggolaaday hilibka fardaha in la cunana waa oggolaaday dee haddii gaadiidnimada loo diidaayo iyo xamuulatu inay tahay kee labada u awlaysna dameeraha mise waxa weeye in la diido mise fardaha fardihii inay qashaan waa loo ogolaaday maalinta khaybar laakiin dameerihii looma ogolaan waxaa kaloo kasii cad markaa oo ixtimaalka ka saaraaya riwaayaadka qaarkood oo markaa saxiixaynka ku yimi min xadiisi anas fa inaha rijsun inuu yidhi hilibkii dameeraha cunina fa inaha rijsun qurun weeyi xadiiskaasi wuxuu sheegaya bukhaariyo muslim ku soo arooray fa inaha rijsun qurun weeye ayuu sheegaya marka qurunkuna waa nijaas weeyi marka maadaama najaasanimo loo diidaayo taasina waxay caddaynaysaa waxaa loo diiday inay ahayn inaan la takhmiisin oo markaa khumus aynan la gelin oo qaniimada aan la qaybin waxaa loo diidaya inay taa ahayn waxaa loo diidaya inay ahayn gaadiidku inuu ku yaraado inaanu ahayn asbaabtaa inay ahayn arrin markaa qaciga ay tahay yani marka ayaa laga qaadanaya marka taas ayaa caddaynaysa marka calaa kulli xaal taxriimka dameer la jooga la xaaraantinimayna waa soo noqnoqotay oo marka waxaweye markii hore inta mar la banneeyey ba haddana la nasakhay haddana waa la banneeyey haddana waa la nasakhay marka waxay ka mid tahay mima takarara nasku iyada iyo mutcaduba naskhigeedu waa soo noqnoqday laakiin markii dambe wuxuu markaa noqday taxriim abadiya in lagu gebagabeeyey taxriim markaa joogto ah oo abadi ah in lagu gebagabeeyey labadaba hadday tahay mutcatu nisaa in xaaraan laga dhigay yani markaa joogto ah oo daa'im ah dameeraha dadla joogga ana in markaa xaaraantinimaynteeda mid abadiya laga dhigay can nucmaan ibni muqarin qaala shahidtu alqitaala maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey nucmaan ibnu muqarin qaala inuu yidhi shahidtu alqitaala waxaan xaadiro ka qayb galay alqitaala dagaal baan xaadiray maca rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisa kaana idaa lam yuqaatil fii awali nahaari intadar wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa lam yuqaatil haddaan u dagaalamin fii awali nnahaari maalinta qeybteeda hore waxaa loo jeedaa subaxnimada hore haddaan u dagaalamin intadara waa sugi jiray subaxa hore haddaan u dagaalamin intadara waa sugi jiray xataa tahuba alarwaax ilama iyo ay markaas soo dhacdo oo dhabato alarwaaxu dabayluhu waa jamcu riix oo arwaax waa lagu jamciyaa aryaaxna waa lagu jamciyaa riyaaxna waa lagu jamciyaa waa jamacyo kala duwan oo jamcu tagsiir ah wa taxdur asalaa salaaduna ay ka soo xaadirto ilaa dabayshuna ka soo dhacayso dabayshan wakhtiga duhurka soo dhacda salaadda duhurna ay soo xaadirayso asalaa waxaa loo jeedaa salaata aduhri waa sugi jiray marka dabayl yar baa markaa soo dhacdo riixu saba la yidhahdo riixu saba ilaa ay ka soo dhacayso waa sugi jiray salaadda wakhtigeeduna soo geliyey xadiiskana bukhaari ayaa markaa soo weriyey xadiiskan waxa uu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaada hore dagaalami jiray oo laba xilli ayuu markaa dagaalka markuu bilaabayo u dagaalami jiray haddii lasoo weeraro goortuu lasoo weeraraaba farqi ma kala leh oo taasi waxa weye waa difaac oo goortii lagu soo weeraraba inaad iska daafacdo way noqonaysaa waa cinda alidiraar taas cinda alikhtiyaar markay tahay adigu aad kala dooranayso xilliyada laba xilli baa ugu fiican xilliga koowaad waxa weeyaan waa salaada hore in markaa la weeraro xilliga labaad wuxuu noqonayaa haddii salaadaa hore aan la weerarin in wakhtiga duhurku soo galo la sugo oo wakhtigaa la weeraro waxaa la sugayaa inta dabayshaasina soo dhacayso riixu sabaa salaadda duhurna wakhtigeedu soo gelaayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuui nusirtu bisaba wa uhlikat caadun biddabuur dabaysha saba la yidhahdaa laygu hiiliyey marka waxa weeye dabayshaa saasuu u sugi jiray yacnii wakhtigaa nasriga ilaahay ayaa markaa imanaya marka salaadana salaada duhur ayaa markaa loo jeeda marka waxaa laga qaadanayaa labada xilli ee ugu fiican dagaalka in la dagaalamo cadowga gaalaad lala dagaalamo labada xilli ee ugu fiican baa xadiisku ku tusinaya awal waxaa ah ka subaxnimada haddii kaa subaxnimada hore suuro geli weydo wakhtiga duhurka weeye xadiiska boqol iyo siddeed iyo konton can asmaa'a binti abi bakrin radia allaahu canhuma qaalat qadimat calaya ummii wa hiya mushrikatun fii cahdi quraysh asmaa binti abi bakrin waxay tidhi ilaahay raalli ha ka noqdayadiyo yadiyo aabbaheed bee qaalat waxay tidhi oo bukhaari wuxuu ka soo wariyey asmaa binti abi bakrin qaalat inay tidhi qadimat calaya waxa ii timi ummii hooyaday baa ii timi wahiya mushrikatun ama wahiya mushrikatun labaduba bannaan labadubana waa fasiix wahiya iyo wahya labadaba qur'aanka waa la akhriyo qur'aannima loo akhriyey iyada oo mushrikada ahoo gaalad abay ii timi fii cahdi quraysh waxay ii timi ay fii cahdi sulxi quraysh ama muddati quraysh ama fii muddati cahdi quraysh ballankii markaa quraysh markaa lala galay iyo sulxigii lala galay wakhtigeedii gudihiisa ii timi waa wakhtigii sulxulxudaybiya u jiray id caahaduu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam sababtuna waxay ahaatay waxay la ballameen rasuulka sala allahu aleyh wasalam bay subx iyo heshiis la qaateen oo kula ballameen in lays ammaan geliyo yacni in muddo ah iyo wa muddatihim cahdigay ku cadfan tahay ay wa fii wa fii muddatihim yacni muddadoodii quraysh markaa waxa weeye heshiiska lala dhigtay muddadaa gudaheed bay markaa ii timi maca abiiha yacnii xaal aabbaheedna weheliyo aabbaheed ay la jirto fastaftat waxay markaa weydiisay asmaa rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay fatwo weydiisay ay su'aal weydiisay oo fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna ummii qadimat calay hooyaday baa ii timi wahiya raagiba waxay ii timi walxaal hiya iyadu raagibatun ay jeceshahay inaan xidhiidhiyo wax siiyo ay jeceshahay culamada qaar waxay u fasireen raagibatun ay fi lislaam inay islaamtay jeceshahay bacdi baa saa u fasireen ahlucilmiga qaarkoodna waxay u fasireen wa hiya raagiba iyadoo jecel ay fi an asilahaa inaan xidhiidhiyo wax siiyo yacni iyadoo jecel ii timi afa asiluhaa ma xidhiidhiyaa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam siliihaa xidhiidhi ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xidhiidhi ayuu ku yidhi xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey asmaa binti abibakrin hooyadeed waxaa la odhan jiray yacni qayla ayaa la jiray qayla ayaa la odhan jiray qayla bint alxaaris ayaa la odhan jiray marka iyada iyo aabbaheed alxaaris ibnu mudrika ayaa markaa u yimi wakhtigaa sulxigii xudaybiya ayay markaa yimaadeen oo marka waxa weeye ay soo qabatay inanteedii asmaa binti abibakrin abibakarna way kala tageen qaylo way kala tageen marka caaisha iyo asmaa isku hooyo may ahayn marka duruqda qaarkooda xadiiska ka mida oo tilmaamaya caaisha inay nebiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam oo ay ku tiri hooyaday baa noo timi iyadoo saad doonaysa yacni nisbada yada waxay u noqonaysaa caaisha majaaz ahaan u noqonaysaa markay leedahay hooyadayo laakiin asmaa xaqiiqay u ahayd asmaa hooyadeedii xaqiiqiga ahayd ayay markaa ahayd marka awowgeed hooyana waa markaa la socdayoo qaylo markaa aabbaheed baa la socday xaris ayaa la socday markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam bay su'aalaysaa waayo waxay ka baqaysaa arrinkaa in dembi uga yimaado oo gaaladii in la necbaado oo la gooyo oo markaa waxa wax muwaalaada iyo xidhiidha iyo jacayla inaan loo yeelan qaacidada caynkaasee guud bay haysteen qaacidadii markay haysteen markaa masaladan eh, xaaladdan wax ma la siinayaa tani ma ka hadhanta nabigu markaa wuxuu u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam inuu markaa xidhiidhiso ayuu markaa u caddeeyey masaladaasna waa nusuus baarka ayaa sheegaysa naskan iyo nusuus kalaba waa tilmaamaysa laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim aayadda lmumtaxina ku sugan lafteedu way sheegaysaa ciddii gaalada markaa aan muslimiinta dagaal ku hayn oo aan la dagaalamaynin oo aan markaa guryahoodiina ka saarin dhibna u geysan iyagana laynin guryahoodiina ka saarin ilaahay inaanu ka reebayn inay u samafalaan oo samafal u sameeyaan wax siintan wax la siinayaana waxay noqonaysaa samafal bay noqonaysaa gaalkii xarbiga ahaa waxba lama siinaayo laakiin gaalkii haddii markaa uu yahay mucaahad hadduu yahay ama dimmi yahay ama markaa musta'min uu yahay axwaasha noocaasa ah wax waa markaa la siin karaa yacni waxa weeye hawaab iyo ajarna waa lagu helayaa hadduu waalid yahayna waaba ka sii daran yahay wa saaxibhumaa fi dunya macruufa waatuu markaa ilaahay uu yidhi adduunyada waxaad kula saaxiibtaa kula dhaqantaa waxsan oo wanaagsan kula dhaqan yacni waxa weeye gaalnimada ha ka yeelin laakiin adduunyadii waxaad kula dhaqantaa yacni dhaqan fiican kula dhaqan dee inaad markaa wax siiso yacni markaa ayaa soo gelis aduu ixsaan fasho aad wax siisa ayaa soo gelaysa ahlucilmiga qaarkood waxay ka qaateen waalidkii gaalka ahaa in waxa weeye hadduu faqiir yaho waxba aanu haysan ilmihiisii oo muslim ahina uu joogo oo markaa ladani inuu masruufaa inay ku waajibayso bacdu ahlicilmi ayaa markaa ka dariishaday waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam masaa'isha la soo kulma inay iskaga tallaabsan jireenee nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ula noqon jireen oo ay fatwo weydiin jireen oo sida uu nebigu u fatwoodo ee ugu jawaabo bay ku camal fali jireen oo markaas samayn jireen taasna waxay ka mid tahay waxyaalaha laga qaadanayo waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mid a ah silatul arxaamku inaanu ku gaar ahaynoo keliya cidda markaa ahlul islaamka ah ee cidda xataa gaalada ah hadday qaraabo yihiin in la xidhiidhinayo lafteeda waa laga qaadanaya laakiin waxaa lagu xidhiidhinayaa maalkaas oo kale ayaa lagu xidhiidhinayaa xaggii maalka oo kale in laga xidhiidhiyo ayay markaa noqonaysa yacni taasoo kale ayay markaa noqonaysa waana ta soo aroortay cumar bnu khadaab inuu walaalkii oo gaal ah inuu wax u diray yacni markaa taasoo kalena waxaweye waa soo aroortay oo markaa iyaduna waxawe waa timi waayahay xadiiska boqol iyo sagaal iyo konton can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abu hureyra waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu yidhi lama qada allaahu caza wajalla alkhalqa markuu ilaahay qadaray caza ilaahay isaga qaaliba oo gacan sarreeya oo shay la midii aanu jirin waa madxi wajalla isagaa weyn ee alkhalqa jinsiga makhluuqaadka markuu ilaahay qadaray kataba fii kitaabin wuxuu qoray fii kitaabin kitaab gudihii buu ku qoray kitaab gudihii ayuu ku qoray maqaadirtii khalaa'iqda yacnii wuu amray in markaa la qoro oo qalinka ayuu amray inuu qoro fa huwa cindahu fawqa alcarsh fa huwa kitaabkaasi cindahu ilaahay agtiisa ayuu ku sugnaaday fawqa alcarshi carshiga korkiisuu ku sugnaaday ina raxmatii sabaqat ghadabii yani markaa shaygii la qoray waa ka jumladaas ayuu qoray ina raxmatii sabaqat ghadabii naxariistaydu waxay markaa ka hormartay ghadabii cadhadayday ka hormartay cadhadayda ayay ka hormartay marka waxay noqonaysaa anna culammada qaarkood waa banneeyeen in loo dabdiyo oo way asaxaysaa bay dhahan siday shuraaxda qaar baraarujinayaan marka haddii la yidhaahdo anna raxmatii sabaqat ghadabii way ku caddahay yacni markaa in kataba ku falays haddii kalena waxay noqonaysaa istinaaf in laga dhigaayo laakiin laga tilmaamayo madmuunka uun in macnaha laga tilmaamayo ama cala alxikaaya ay tahay cala alxikaaya yacni markaa shaygii la qoray in laga xikaayoonayo laga tilmaamayo kaannahu in la yidhi yacni markaa ina raxmatii sabaqat ghadabii waxay ka mid tahay min jumlati ma kutib xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani waxa uu sheegayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ilaahay qadarka uu ashyaada qadaray qadarka uu ashyaada ilaahay qadarayna culammadu waxay yidhahaan waxay koobsanaysaa afar shay bay koobsanaysa ogaalka uu ilaahay ashyaada dhammaan ogaa siday noqonayaan oo si marka waxa weeye faahfaahsan uu ogaa jumlatan wa tafsiilan jus kasta iyo wax kasta yacni siday noqonayaan ilaahay ogaa shayga labadii koobsanaysaa waxay tahay waa qoraalka uu ilaahay ashyaada sii qoray wax alla wixii dhici doona ilaa yowmi alqiyaama inuu sii qoray waxay ka mid tahay qadarka shayga saddexaad waxay tahay waa doonista uu ilaahay doonay waxa dhacaya waxaa dhacaya inay dhacaan doonista ilaahay doonay wey shayga afraad waxa uu yahay waa abuurista waxa dhacaya uu ilaahay abuuray oo waxa weeye makhluuqaadka daatooyinka iyo ficiladooda iyo sifaatkoodaba ilaahay baa abuuray allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shayin faqadarahu taqdiira hal min khaaliqin hayru allah marka sidaas aawadeed maadaama uu ilaahay wax walba abuuray waxaa soo gelaya sifaatka makhluuqaadku leeyihiin iyo ficiladooda iyo xarakaadkooda dhammaan inuu ilaahay abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka sidaas aawoodee afartaa shay baa qadarku koobsanaya cilmun kitaabatu mawlaana mashii'atuhu wa khalquhu wa iijaadun wa takwiinu yacni beytkaasaa lagu kulmiyaa afarta nooc ee qadarku koobsanaayo cilmun waa cilmiga ilaahay waasica oo ilaahay wax walba ogaa jumlatan wa tafsiilan yacni jus ka qarsooni aanu jirin kitaabatu mawlaana mashii'atuhu actfun bigayri caatif kitaabatu mawlaana iyo mawlaheennu iyo gargaaraheennu qoraalka uu ilaahay ashyaada sii qoray mashii'atuhu doonistiisa uu ilaahay ashyaada doonay wa khalquhu wa iijaadun wa takwiinu iyo abuuristiisa ilaahay wax walba uu abuuray wax kastoo dhacaaya iyo wax kastoo jirayaba oo allah abuuray afartaasoo laysu geeyaa laysku yidhaahdaa qadar laysku yidhaahdaa yacnii beytku wuxuu ka mid yahay min alabyaati abyaati asaa'ira oo culammadu aad iyo aad u soo qaataan qaa'il mucayana oo yidhina uma garanayno cid u sheegtay marka waxa weeye cid mucayanoo loo tiirinayana maynan arag marka waxaa laga qaadanayaa ilaahay markaa inuu ashyaada sii qoray ayaa xadiiskan laga qaadanaya lama qada allahu alkhalqa kataba fi kitaabin fahuwa cindahu fawqa alcarsh waxyaalaha marka allah qorayna waxaa ka mid a ah, ina raxmatii sabaqat ghadabii ina raxmatii halabat ghadabiina waa soo aroortay oo iyaduna riwaayo kale ayay ku timi riwaayo kale ayay ku timi waxaa laga qaadanaya raxmadda ilaahay inay waasic tahay ayaa laga qaadanaya oo allah wuxuu sheegay inay raxmaddiisu ka markaa waxa weeye hormartay cadhadiisa ka hormartay riwaayada kalena waxay sheegaysaa halabat ghadabii waxay ka qaalib noqotay oo ka gacan sarraysay cadhadayda ayay ka qaalib noqotay riwaayada kalena sheegaysa labada riwaayo isma diidayaan horumarka iyo khalabada oo kasradii tilmaamaya labaduba waxaweye waa jiraan labadubana waxa waa iswaafaqayaan labaduba waa iswaafaqayaan halkaa waxaa laga qaadanayaa raxmadda ilaahay inay waasic tahay ayaa laga qaadanayaa raxmadda ilaahay inay waasic tahay ayaa laga qaadanaya ilaahayna raxmadda waa isku waajibiyey kataba rabbukum cala nafsi araxma kataba calaa nafsi araxma ilaahay waxa weeye raxmad ayuu isku waajibiyey inuu naxariisto ayuu isku waajibiyey yacni katabana waxaa loo jeedaa aayadda ku soo aroortay yacni waxa weeye kitaaba qadariya qadar ahaan baa laga tilmaamaya qadar ahaan inuu marka waxa weye saa isku waajibiyey ayaa markaa laga tilmaamaya oo ilaaba ilaa uu samaynaayo ayaa marka waxa laga tilmaamaya oo saasaa looga jeeda xadiidku waxyaalaha uu sheegaayo waxaa ka mid ah in eh, kitaab la qoray kitaabkaana waxaa laga tilmaamayaa allawxu lmaxfuud lowxi la ilaa shay baa looga jeedaa waatii xadiiskii ay ku saarootay aroortay xadiisu cubaada awalu maa khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu uktub qaala maa aktubu qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam awalu maa khalaqa allahu alqalam wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu horreeyey qalinka ugu horreeyey uma qaala lahu ktub dabeedna wuxuu ku yihi qor qalinkiibaa wuxuu ihi maa aktubu maxaan qoraa qaala uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaamah waxaad qortaa buu ihi wax alla wixii dhici doona ama jiri doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo marka kitaabkuu qoray waxaa laga tilmaamaya wuxuu amray qalinku inuu qoro qalinkaana ilaahay wuxuu markaa waafajiyey inuu qoro wax kastoo dhici doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo marka waxa dhici doona ilaa maalinta qiyaame dhammaan inuu ilaahay og yahaa laga qaadanayo cilmiga ilaahayna waasic yahay wax walba og yahay wallahu bikulli shayin caliim ilahay wax walba waa u cilmi badan yahay wax walba waa og yahay wax walba waa og yahay oo in la qora ma suurowdeen haddii aan la ogayn qoraalku wuxuu laasimsanayaa ilaaba ilaa ogaal buu laasimsanayaa la og yahay oo allah og yahay taasuu laasimsanaya culammaduna waxay yidhaahdeen cidda dafirtaa ogaalka ilaahay iyo cilmiga ilaahay dafirtaa waa gaaloobaysaa sida imaamu shaaficiba laga sheegay inuu yidhi khaasimu alqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wa ilaa kafaruu qolada qadariyada la yidhaahdo waxaa kula doodaan cilmiga hal kaana allahu yaclamu alashyaaa qabla wuquuciha allah ma oga ashyaada intayna dhicin ka hor ma ogaa mise ma ogeyn fa in aqaruu khusimuu haddii ay markaa qiraan waa laga qaalib noqdo doodii waa laga gacan sarreeyey oo maraatibta kale qadarkana inay qiraan baa ka dhalanaysa wa ilaa kafaruu hadday qiri waayaanna way kufrinayaan waayo nusuustii bay markaa beeninayaan waxaana markaa hadalkoodu koobsanaya nisbat aljahli ila allah inay ilaahay jahli iyo aqoon darro u nisbaynayaan ilaahayna jahli waa ka nasahanyahy jahliguna waa ceyb waa shay ahliyo jahliga waxaa ceeb ugu filan mid ku sifaysan baa markaa ka yacni waxaweye xanaaqaya oo dhibsanaya da nafsi alamri waa jaahil haddana in jaahil la yidhaahdo waa ka xanaaqayaayo waxa lay maanaa jaahil ah ya waa cadhoonaya marka lagu lagu sheego waxay ku tusinaysaa xumaanta jahliga xun yihi ayay ku tusinaysaa ya cilmigana waxaa ka mida marka ammaantiisa midaan ehelkiisaba ka mid ahayn baa wuxuu jeclaanayaa in lagu sifeeyo ayuu jeclaanayaa ya taasaa markaa dabiic ahaan baa laga hadlaya marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni waxaa laga qaadanayaa ilaahay wax walba inuu ogaa wax kastoo dhacaaya waxaan qorrayna ma jiraan wax alla waxa dhacaya waxaa laga qaadanayaa sifatu alraxma iyo sifatu lghadab in allah loo sugo waayo waa laba sifo ilaahay isu tiiriyey shayga ilaahay loo idaafeeyaana hadduu yahay shay marka waxa weeye macno ah oo aanu daato marka waxa weeye makhluuqa aanu ahayn macno makhluuq ku qumayna aanu ahayn shay iskii isu taagi karana aanu ahayn shay macnaa ilaahay loo idaafeeyo loo tiiriyo wuxuu noqdaa shaygaasi inuu sifo ilaahay u yahay buu noqdaa laakiin hadduu yahay shay daatadiisa isu taagi kara amaba uu yahay markaa shay makhluuqa wax ku qumo ku sugan hadduu yahay idaafada rabbi loo idaafeeyo lagama qaato inay tahay min baabi idaafati sifati ila almawsuuf sida qaacidadu tahay laakiin hadduu markaa daato gaarkeeda isu taagi karta haddaynay ahayn makhluuq wax ku qumayna aanu ahayn ee uu macno yahay waxaa laga qaataa idaafada allah loo idaafeeyo inuu allah sife u yahay ayaa laga qaataa marka raxmatii iyo ghadabii labadu oo macno ilaahay isu idaafeeyo daata makhluuqoo gaarkeeda u taagan maaha mar labaadkana macno ama sifo makhluuq ku qumay ma aha labada midnaba haddaynay ahayn ilaaba ilaa wuxuu noqonayaa sifo inuu ilaahay u yahay marka idaafadani waxay noqonaysaa min baabi idaafati asifati ila almawsuuf laa min baabi idaafati almakhluuqi ila alkhaaliq yacani noocii la odhan jiray makhluuq khaaliq loo idaafaynayo weeyaan noqon maysee waxay noqonaysaa sifo mawsuufkii iyo la sifeeyihii yacni sifadu kay ku sugnayd loo idaafaynayo ayay noqonaysa halkaa waxaa ka soo baxaysa sifatu raxma iyo sifatu alghadab in ilaahay loo tiiriyo oo lagu sifeeyo oo sifaadkiisa inay ka mid tahay loo ictiqaadiya laga qaadanaya sifada markaa raxmada iyo qadabka ilaahay loo idaafaynayaana raxmada iyo qadabka ama cadhada makhluuqa lama mid ahaa oo ma shabbahayso ee markaa waxaweye waa ka duwanta laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir oo sifaadka ilaahay sifaadka makhluuqaadka ma shabbahaan yani waxa weeye tashbiihu wuxuu noqonayaa in ilaahay khalqigiisa lagu shabaha kufri siduu nucaym ibni xamaad alkhusaaci shaykhu lbukhaari uu yidhi bukhaari sheikhiisii oo nucaym ibnu xamaad alkhusaaci loodhan jiray axada shuyuukhi wuxuu yidhi man shabaha allaha bikhalqihi kafar yacnii kuwa ilaahay ku shabaha khalqigiisa waa gaaloobayaa waman jaxada maa wasafa allahu bihi nafsahu kafar kii dafira waxau allah isku sifeeyeyna ka dafiraana waa gaaloobayaa waayo de wuxuu beeninayaa qur'aankii buu beeninayaa walaysa fiima wasafa allaahu bihi nafsahu walaa wasafahu bihi rasuuluhu min tashbiih ama walaysa fiima wasafa allahu bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu tashbiihan yacni waxa uu allah isku sifeeyey ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam allah ku sifeeyey tashbiih ma noqonayo tashbiih ma noqon oo lafdigu inay iswaafaqaa kama imanayso inay markaa tashbiih tahay culammadu waxay yidhahdeen itifaaqu lasmaai laa yaqtadii itifaaqa almusamayaati waalxaqaa'iq asmaadu inay iswaafaqdaa ka dhalan mayso xaqaa'iqda iyo macaanidu inay tamaaman iswada waafaqsan tahay yacni kama dhalanayso taas markaa kama imanayso oo lafdigaa isshabahay ama lafdigaa isku mida tashbiihi la diidayey keensan mayso taasaa soo aroortay marka waxaa sifaadka yacni markaa alfaadooda alfaad makhluuqa lagu sifaynayo waafaqsan ay soo aroortay oo markaa nusuustii adilada ay ku timi calaa kulli xaal sifaatkana meel keliya la wada mariyaa alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin waa baab waaxida baab keliya weeye sifaatka qaar waxaa laga yidhaahdaa kuwa kalena laga odhanaya marka raxmadaas iyo qadabka waxaa la odhanayaa siday u soo arooreen baynu u rumaynaynaa sifaadka makhluuqana lama mid aha oo raxmada makhluuqa iyo ghadabka makhluuqa naxariista makhluuqa iyo cadhada makhluuqa yacni ma shabbahayaanoo lama mid aha tamaaman mar labaadkana yacni markaa macno ahaan iyo lafdi ahaantoonna uma nafyinayno oo rabbi kama marnaysiinayno kayfka iyo qaabkana waa ka gaabsanaynaa waana sugaynaa lafdan wa macnan lafdi ahaan iyo macno ahaanna waa sugaynaa kayfkana waa ka gaabsanaynaa markaa sidaas iyadaabaa ariiqaasaa la marinaya qoryaha ashaaciradu waxay yidhaahdaan raxmadu waxa weeye waa riqatu lqalbi oo waa qalbi jileec ilaahayna laguma sifayn karo qalbi jileec sidaas aawadeed raxmada laasimkeedii baynu ku fasiraynaa laasimkeeduna waxa weeye in la yidhaahdo raxmada waxaa looga jeedaa ixsaan samafal baa looga jeedaa oo waa naxariistaa muraadka looga jeedaa waxay tahay waa samafalaa ama incaam waa nicmeeyaa ama iraadat lixsaan ama iraadat lincaam afartaa mid ka mida waa in lagu fasiraa incaam iyo ixsaan iyo iraadat lincaam iyo iraadat lixsaan afartaa mid ahaan waa in lagu fasiraa bay markaa yidhaahdeen saas iyadaa bay yidhaahdeen raxmadan laguma sifayn karo allah laguma sifayn karo ayay yidhahdeen laakiin qowlka noocaasi waa khalat oo sax ma aha oo marka ay leeyihiin raxmadu waa waariqatu lqalbi dee raxmada nooca yaqaaneen ee makhluuqa ku qumaysay ayay marka waxaweyaan yacni ka hadlayaan tafaasiishana laynooma diran yacni waxaweye raxmada inay markaa sidaas tahay musallam ma aha ama qadabku markay leeyihiin waa khalayaanu dami lqalbi dhiigga qalbigaoo markaysaga kacaa la yidhaahdaa yacni markaa cadhada cadhada markaa la yidhaahdaa saas aawadeed taas maadaamaan allah lagu sifayn karin waxaa looga jeedaa lintiqaam baa looga jeedaa yacni markaa inuu ilaahay inuu ciddan ciqaabo inuu marka waxa doonayo in markaa waxa lagu fasiro oo marka yacni lintiqaam baa lagu fasiraya ba yidhaha calaa kulli xaal takallufka looma baahna nuhina can itakalluf yacni wamaa ana min almutakallifiin saas aawadeed takallufka maadaama laynaga reebay takalluf in lala yimaado aynay ahayn ashyaada in laysku taxallujiyo ma aha oo markaa la dhex galo waxay noqonaysaa min baabi takalluf bay noqonaysa inta laynoo sheegay naska laynoogu sheegay waa in lagu gaabsadaa kayfka iyo qaabkana in la garto in la doono ma aha walaa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa sida allah yahay allaahunbaa garanaya cid kale ma garanayso laa uxsii hanaa'an calayka anta kama asnayta calaa nafsik yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi ma koobaayo ilaahayow ammaanaan ku ammaanayo koobi kari maayo anta kamaa asnayta calaa nafsik waxaad ku sugan tahay saad isku ammaantay baad ku sugan tahay saad isku ammaantay ayaad ku sugan tahay saas yadaa waatu markaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waatu allah yidhi walaa yuxiituuna bihi cilmaa ilaahay cilmi ku koobi maayaan yacnii kayfka in la gartaana waxay ka mid tahay min baabi alixaatati bilcilm ciddaa in cilmi lagu koobaayo oo cidda marka waxa weeye marka kayfkiisa la garanaya waa cid cilmi lagu koobay cidaan cilmiba lagu koobi karin kunhigiisa iyo kayfkiisa iyo xaqiiqadiisa yani waxaweye mid la garan karo maaha mid kayfkiisa la garan karo oo marka waxaweye la ogaan karo ma aha culammada salafka qaarkood marka la weydiiyo kayfka waxay odhan jireen cilmul ghaybka inta laynoo sheegaynu ka ognahay oo ilaahay iyo sifaadkiisu waa hayb cilmul ghaybkana intaa laynooga warramaynu ka ognahay ilaahay inoo sheegay inuu carshiga ka korreeyey inuuma sheegin kayfa istawaa siduu uga koreeyey inuuma sheegin ya intaa laynooga sheegay cilmulghaybka aynu ku kaaftoomaynaa oo ku gaabsanayna waxaa kaloo culammadu yidhahaan alqowlu fi sifaati kaalqawli fi daati yacni markaa sifaatka waxaa laga odhanaya waxaa daatada laga yidhahdo sida allaha daata loogu sugaya dawaadka makhluuqaadka aan la mid ahayn oo shabahayn ayaa sifaadna loogu sugayaa aan sifaadka makhluuqaadka shabbahayn oo aan la mid ahayn sida kayfka daatada ilaahay aynan u garanayn baa kayfka sifaatka ilaahayna aynan u garanayn se laynagu sheegay bes baynu u rumaynaynaa oo aynu u ictiqaadinaynaa saas yadaa weeye xadiiska waxaa laga qaadanayaa culuwiga ilaahay koreeyaa laga qaadanayaa fa huwa cindahu fawqa alcarshi yacnii kitaabkaasi ilaahay agtiisuu ahaaday carshiga korkiisa ayuu ahaaday marka waxaa laga qaadanaya allah inuu carshiga ka koreeyo ayaa laga qaadanayaa marka xuluulka in la nafinaayo la diidaayo ayay markaa daliil xadiiska u yahay adilo badan oo culuwga ilaahay iyo koraynta ilaahay tilmaamaysana waa jirta adilo badan baa ku soo aroortay ahlucilmi badani waxay yidhaahdaan makhluuqaadka waxa ugu koreeya carshiga ugu koreeya oo carshigu waa makhluuqa ugu sarreeya weeye ahlucilm badan baana saa sheegay oo marka haaliban saasay tilmaameen culammadu marka xadiiskan marka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fahuwa cindahu fawqa alcarshi waxay culamada qaarkood yidhaahdeen fawqa alcarshi waxaa loo jeedaa bimacnaa duuna alcarshi duuna alcarshi baa loo jeedaa waana sida waxa weeye alimaam ibnu xibbaan waa siduu markaa odhanaayo sida saxiixiisa ku sugan Ah, kitaabka ibnu xibbaan aada buu muhim u yahay oo macaanida axaadiista aad iyo aad buu doonaa inuu caddeeyo axaadiista isku fasiro macna ahaan u caddeeyo marka waxa weeye taalibucilmi waa kitaab u baahan yahay waa kitaab muhima wey kitaabkaas saxiixu ibnu xibbaan yacni waxa weeye xagga macaanida axaadiista iyo fiqhiga axaadiista marka laga hadlayo iyo axaadiista si la isugu fasiraayo aad iyo aad bu muhim yahay marka wuxuu odhanayaa fawqa alcarshi muraadka looga jeedaa waxa weeye waa duuna alcarshi oo fawqa mar baa loo isticmaalaa bimacnaa duuna waxaana ka mida aayadda allah uu yidhi in allaha laa yastaxyii an yadriba mahala maa bacuudatan famaa fawqaha ay famaa duunaha marka famaa fawqaha waxaa loo jeedaa famaa duunaha waa sidii mashhuurka ahayd ee lagu fasiri jiray inkastoo qolyaha casrigu ay yidhaahdeen yani famaa fawqahaa hadda icjaaz baaba ku jira bay yidhahdeen icjaaz cilmi ayaa ku jira oo waxaa la ogaaday yacni kanaacada korkeeda xayawaanaad kale inay ku nool yihiin oo waxa weeye marka aad iyo aada u yaryar oo microscope markayse markaa lagu arki karo laakiin isha caadiga aan lagu arki karin marka waxawe xayawaanaadkaasina marka waxyaala cajiibay sheegeen calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi odhan jiray waa jiraan famaa fawqaha fi lkibar iyo famaa fawqaha fi siqar oo marka waxawe saa u fasiri jira marka waxa weeye isagu wuxuu doortay in laga tilmaamayo inuu ka hoosayso yacni looga jeedo marka waxaweye carshiga ayuu ka hooseeya buu yidhi yacni ka hooseeya ama ka yaryahay haddii la yidhahdo waa iska caddaho carshigu waa acdamu makhluuq yani waxa weeye laakiin wuu ka hooseeyaa wuu ku fasiray weliba riwaayaa soo aroortay fa huwa cindahu taxta alcarshi inkastoo riwaayada sanadkeeda maqaal ku jiro wuxuu tilmaamayaa yacni markaa fa huwa cindahu taxta alcarshi sanadkeeda maqaal baa ku jira culamada qaarna waa quweeyeen waxaa kaloo soo aroortay kataba cala alcarshi carshiga laftiisa ku qoray ya inuu carshiga ku qoray marka waxa weeye haddii carshiga laftiisa hadalkani ku qoran yahay oo carshiga laftiisa lagu qoray oo taas markaa la yidhaahdana haddii korka lagaga qoro makhluuq kale inuu ka koreeyo carshigii ma tilmaamayso wax saa khilaafay yacnii inuu carshigu yahay acdamu makhluuq waxaan arkay ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi kitaabkani wuxuu dul saaran yahay carshigu dul saaran yahay waxaana laga qaadanayaa makhluuq carshiga ka koreeya inuu jiro ayaa laga qaadanaya ibnu xajar casqalaani baa saa maray laakiin agarka culammadu hadday bayhaqi tahay iyo hadday shuraaxda kale axaadiista sharaxday tahay ee intaan arkay iyo hadday tahay culammada markaa ictiqaadka yacni markaa oo sharaxa taxaawiyada iyo markaa waxa weeye kutubta marka ibnu taymiya ibnu qayim yacni markaa kulligood waxay tilmaamaan in marka carshiga uu yahay yacni makhluuqa ugu koreeya inuu yahay calaa kulli xaal waxaa laga daliishanayaa fowqiyada iyo koraynta ayaa laga daliishanayaa allah koreeyo ayaa lagala baxayaa oo laga daliishanaya wallahu aclam xadiiska boqoliyo lixdan can malik bni sacsacata radia allaahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam bayna ana cinda albeyti bayna annaa'im walyaqdaan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bayna ana wakhti gudihiisoo anigu cinda albeyti beytka agtiisa aan ku suganahay wa beytkii machuudka waxaa loo jeedaa kacbadaa loo jeedaa bayna annaa'imi walyaqdaani mid hurda iyo mid markaa soo jeedana dhexdiisa aan ku sugnahay oo toosna uma soo jeedin toosna uma hurdin laakiin waxaan ka dhexeeyey hurdo iyo soo jeed baan ka dhexeeyey wa dakara bayna arajulayni waxaanuu sheegay laba nin dhexdood inuu ku sugnaa bimacnaa saddex nin bay ku hurdeen isagaa ugu dhexeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam labada nine uu ku dhex sugnaa ama dhex jiifayna waxay ahaayeen xamse oo adeerkii ah iyo jacfar ibnu abi taalib oo in adeerkii ah wadakara wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam bayna arajulayni laba nin dhexdood inuu ku sugnaa ayuu sheegay oo bimacnaa dhex hurday ama dhex jiifay fa utiitu bitastin min dahab waxaa lay keenay bitastin weel baa lay keenay waa weel e, ka samaysan naxaas ka samaysan weel naxaas ka samaysan weeye oo wareegsan oo markaa waxa weeye ballaadhan oo lagu farxasho yani caadatan sida markaa badan yani waxa marka la faraxalan ayaa lasoo dhigay cala kulli xaal yani waxa weeye waxay iska noqonaysaa waxa weeye sidii sinxi oo kale uu noqonaya uu shabbahaya yani sinxi marka waxa weeye lagu farxasho adu weel lagu farxasho ama markaa sinxi bitastin waxaa lay keenay bitastin sixin baa lay keenay sidii dharqasaal oo kale yani mid lagu farxasho oo min dahabin weel naxaas min dahabin dahab ka samaysan qasdiga asal ahaan naxaasta la yahay lakiin kani hadda naxaas ma ahayn laakiin caadatan marka hore dadku markay isticmaalayaan erayga dasti weel naxaas laga sameeyey baa loo isticmaali jiray bidastin weelkaa ballaadhan marka ayaa lay keenay marka waxa weeye markaa sinxigaas kale min dahabin oo dahab ka samaysan muli'a xikmatan wa iimaana qasdigaasoo muli'a laga buuxiyey xikmatan xikmad laga buuxiyey cilmi naafica wa iimaanan iyo iimaan laga buuxiyey hadday bitasdin yani mu'anasa ay ahayd maxaa loo odhan waayey muli'at ee muli'a loo yidhi waxay dhahan biictibaari ilmacnaa baa damiirka loogu celinayaayo waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa inaa inuu yahay inaa inuu yahay ayaa laga tilmaamaya ma biictibaari ilmacnaa dasdigaasoo mulia laga buuxiyey xikmatan xikmad laga buuxiyey cilmi naafica laga buuxiyey wa iimaanan iyo iimaan laga buuxiyey fashuqa min annaxri ila maraaqi lbatni fashaqa iyo fashuqa labadaba u dabdiyeen culammadu fashuqa waxa la dilaaciyey min annaxri nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo bilaabo dhuuntiisa laga soo bilaabo ilaa maraaqi lbatni caloosha halkeeda jilicsan laga gaadho halkaa gumaarka ilaa laga gaadho ilaa gumaarka laga gaadhayo intaasoo dhan baa la jeexay ya maraaqi lbatni waxa weeye waa caloosha halkeeda jilicsan riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroorto saxiixa ku sugan min huqrati naxrihi ila shicratihi laga soo bilaabo dhuuntiisa halkaa godan ee dhuunta laga soo bilaabo ilaa shicratihi laga soo gaadho halkaa ilaa timowleyda laga soo gaadho yani shicradu waaba carabi yani timahan markaa xaggaa hoose marka waxaa laga tilmaamayaa intaasoo dhan baa la wada jeexay ilaa dhuunta ilaa gumaarka hoose ayaa la jeexay uma gusila albatnu waxaa nabigaa la jeexaya calayhi salaatu wasalaam dhuuntiisaa laga soo bilaabo ilaa gumaarkiisa laga gaaro laba malag baa jeexaya malaa'igtii loo soo diraa jeexaysa uma ghusila dabeedna waxaa la maydhay albatnu calooshaa la maydhaa caloosha lafteeda looma jeeday culimmadu yidhaahdeene waxaa loo jeedaa qalbigaa la maydha qalbigu maadaama uurka ku jiro oo intaa jawfka waxa weeye markaa xabadkaa hoose uu ku jiro ayaa markaa waxaa la tilmaamay calooshii waxaana loo jeedaa yacni markaa wadnaha loo jeeda waayo ka xikmadda laga buuxinaya caloosha ma ahe waa qalbiga xikmadda iyo iimaanka mawdica laga buuxinaya qalbiga weeye uma qusila albadnu dabeedna waxaa la maydhay albadnu calooshii baa la maydhay waxaa loo jeeda caloosha wixii u dhowaabaa la maydhayo ama ku sugnaayo qalbiga abaa ah la maydhay bimaai zamzam waxaa lagu maydhay biyo zamzam baa lagu maydhay uma muli'a xikmatan wa iimaanan intaa dabadeed waxaa laga buuxiyey xikmad iyo iimaan baa laga buuxiyey xikmaddu waa cilmi naafica cilmi naafica laga buuxiyey wa iimaanan iyo iimaan baa laga buuxiyey wa uutiitu bidaabbatin abyada duuna albakli waxaa lay keenay daabbad baa lay keenay yacnii noole afar addin ku soconayaa lay keenay daabbaddaasoo abyada cad oo mu'anas bay ahaydoo daabatin baa la yidhi bidaabatin baa la yidhi oo mu'anas bay ahaydee maxaa baydaa'a loo odhan waaye abyada loo yidhi jawaabtu waxay tahay biictibaarilmacnaa baa laga eegayaayo xayawaan ama markuub baa macnuhu dhacaya yacni waxa weeye mid la fuulo markuub waa mudakar ama xayawaan noole bidaabatin daabad baa lay keenay daabbaddaasoo abyada cad duuna albaqli baqasha ka yar daabaddaasoo baqasha ka yar wa fawqa alximaari dameerkana ka weyn oo ka koraysa dameerkii waa ka weyn tahay baqashiina waa ka yartay alburaaqu ama alburaaqi huwa alburaaqu xayawaankaasi wuxuu ahaa ama noolaha lay keena ee markuubka ahi alburaaqu buraaq buu ahaa waliha waa khabar mubtadaha loo qadarayo waa haddii la rafciyo ama markaa lahoos dhigo la jaro alburaaqi la yidhaahdo haddii lahoos dhigana waxay noqonaysaa daabadda in laga beddelaayo shay mucarafana waa laga beddeli karaa shay munakkara cagsiguna waa bannaanye marka utiitu waxaa lay keenay bilburaaqi buraaq baa lay keenay marka lahoos dhigana waa saasoo daab baa laga beddelaya fantalaqtu maca jibriila waxaan socday jibriil ila jirkiisa ayaan socday xataa atayna asamaa addunyaa ilaa aannu tagnay assamaa samada addunya adduunyada bimacnaa samada dhow ilaanu gaadhnay addunyaa sifa waxay ka tahay assamaa samada inoo dhow ilaa aanu gaadhnay ayaannu soconnay qiila waxaa lagu yidhi man haada kani waa kuma waxaa ku soo aroortay riwaayaadka qaarkood inuu marka albaabkii samada garaacay markaasaa la yidhi qiila qiila waxaa la yidhi man haada kani waa kuma qiila waxaa la yidhi jibriilu jibriil weeye isagaa u jawaabaya qiila waxaa lagu yidhi man macaka yaa kuu heliyaa lagu yidhi la jirkaaga yaa ku sugnaaday qiila waxaa lagu yidhi muxammadun muxammad ayaa markaa la jirkayga ku sugnaaday qiila waxaa lagu yidhi waqad ursila ilayhi nusakha qaar waxay ku darayaan hamzo awaqad ursila ilayh yacni miyaa lagu diray miyaa loo diray cid si loo soo korsiiyo samada aw uxdira miyaa la keenay waqad ursila ilayhi walxaal qad ursila la diray ilayhi xaggiisa markaa cid loo diray lisucuudi ila asamaa yacni loogu diray inuu samada soo karo si labaad waa loo fasiro in la yidhaahdo waqad ursila ilayhi miyaa rasuul laga yeelay oo culamada qaar baa waxay leeyihiin way ogaayeen malaa'igtu inuu nebi ilaahay yahay oo nebi laga yeelay waa ogaayeen laakiin rasuul laga yeelay may ogeyn marka risaaladii bay weydiinayaan rasuul in laga yeelay in kale wejigaa culamada qaar baa maray laakiin wejigaasi arjax ma ah wejiga arjaxay waxay tahay in la yidhaahdo miyaa loo diray cid si loo soo korsiiyo samada oo la yidhaha samada markaa waxa weeye soo kor bimacnaa idan miyuu u haystaa samada inuu soo koraa macnuhu dhacayo labada weji wejiga arjaxay waa kaas wey aksarka culammadu saasay u badiyaan oo wejigaasay arjaxaan waa yahay qaala wuxuu idhi nacam jibriil wuxuu ku yidhi haa yacni cid baa loo diray oo markaa in samada la soo korsiiyo ayaa cid loo diray yani amarkaa waa haystaa idankaa qiila waxa la marxaban bihi yacni waa soo dhowaynaynaa soo dhowayn baanu soo dhowaynaynaa wala nicma almajii'u imaatin baa wanaagsanaaday jaa'a almakhsuusu bilmadxi aladii jaa'a kaa maanta lagu gaar yeelayna ka yimi weeye oo in la yidhaahdo jaa'a waa silatu mawsuula mawsuulkii baa la xadfay siladiina waa la baaqi yeelay culammada badankoodu ma ogolo sidaase laakiin bacdi culammada ka mida nuxaadda ayaa ogol shawaahidna waa u keeneen ibnu maalikna waa arjaxay marka waxa weeye mushkilaatu marka kitaabkiisa oo mawaadic marka bukhaariga ka mida ciraabaayo iyo meelo kaleba wejigan waa dooranaya waa arjaxayaa in marka waxa weeye mawsuulkii la xadfi karo siladana la baaqi yeeli karo siladana la baaqi yeeli karo weji labaad waxay tahay in la yidhaahdo mawsuufkii baa la xadfay sifadii baa la baaqi yeelay oo laha majii'un jaa'a yacnii almakhsuusu bilmadxi majii'un waa imaatin jaa'a yimi kaasaa ammaan lagu gaaryeelay kaannahu in la yidhi wala nicma almajii'u imaatin oo dhan baa wanaagsanaaday dabeedna la yidhaahdo ka ammaanta lagu gaaryeelaya almajii'u jaa'a waa imaatinka yimi waxaa loo jeedaa yani waa inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyaga u yimid fa ataytu calaa aadama fasallamtu calayh waxaan u tegay buu yidhi markaa aadam oo fasallamtu calayhi waa salaamo faqaala wuxuuhi marxaban bik yacni waa ku soo dhowaynayaa soo dhoweyn ay uraxibuka tarxiiban ama uraxibuka marxaban bik soo dhoweyn baan ku soo dhoweynaya min ibnin wa nabiyin min ibnin e, xaal aad inaan tahay iyo wa nabiyin nebi aad ah tahay yacnii adigoo markaa inanna ah nebina ah bimacnaa waxaweye inamadaydii ka midoo ubadkaygii ka mida nebina ah inta la ydhaha bayaan weeye min ibnin wa nabiyin e, fa atayna asamaa ahaaniyata waxaan tagnay samada labaad qiila waxa lii man haada kani waa kuma qaala jibriilu wuxuuhi waa jibriil qaala man macak wuxuuhi yaa kuwa heliye qaala muxammadun muxamed ayaa igu heliye assu'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu waa mid jawaabta lagu soo celiyey qiila waqad ursila ilayhi ama a waqad ursila ilayhi miyaa loo soo xaadiriyoo la keenay walxaal qad ursila ilayhi cid loo diray ama miyaa cid loo cid loo diray awaqad ah, marka la yidhaahdo waxa bannaan weji markaa in la yidhaahdo jumla la qadaraya wowguna waxa weeye wuxuu noqonayaa yani in lagu cadfaayo jumlo jumlo ku cadfaayo inuu jumlo jumlo ku cadfaayo noqonaya aa ah, marka hamsadu joogto awaqad ah, la yidhahdo awaqad ursila ilay wejigaasi waa bannaan tahay la yidhaahdo wowguna meeshiisii buu joogaa wejiga labaad waxay tahay in wowgu meeshiisii ma joogee waxa weeye waa markaa waxawe la dibdhigay oo waxay ka dhignayd wa aqad hamsada waxay tahay muqadamatu min ta'khiir yani wowgaa la dibdhigay hamsadana waxa weeye waa muqadamatun min ta'khiir xaq waxay u lahayd marka wowga inay ka dambayso ayay xaq u ahayd xaq u lahayd marka laakiin waa la hormariyey sadaarada ay leedahay baana loo hormariyey sadaarada ay leedahay ayaa marka loo hormariyey qaola nacam jumhuurku sida dambay maraan laakiin daa'ifa sida kale marta culammada ka mida qaala nacam wuxuu yidhi haa qiila waxaa la marxaban bihi soo dhowayn baanu soo dhowaynaynaa nuraxibuhu tarxiiban wala nicma almajii'u imaatin oo dhan baa wanaagsanaaday jaa'a ay aladii jaa'a almaqsuusu bilmadxi ka ammaanta lagu gaar yeelaya ka yimi weeye faataytu ataytu calaa ciisa wa yaxya faataytu calaa ciisa wa yaxya waxaan markaa u tegey ciise iyo yaxya ayaan markaa u tegoo la kulmay faqaala waxa yidhaha marxaban bik soo dhoweyn baanu ku soo dhowaynaynaa min akhin wa nabiyin xaalaad markaa waxay walaalna tahay nebina tahay ayaanu ku soo dhowaynaynaa fa atayna asamaa ahaalisata waxaanu tagnay samada saddexaad qiila waxaa lihi man haada kani waa kuma qiila waxa lihi jibriilu jibriil weeye qiila man macak waxaa lagu yidhi man macaka ayaa la jirkaaga ku sugnaaday qaala muxamadun wuxuu yihi muxamed baa ku sugnaaday qiila waxaa yihi waqad ursila ilayhi miyaa lagu soo diray hamsadu markayna joogin waxay tahay miday markaa waxbay xadfan tahay waana jirtaa marka hamsada in la xadfo waa jirtaa laakiin jumhuurku waxay leeyihiin qiyaasi ma aha in xadafka hamsada la xadfayaa ee waa samaaci oo mawaadicday ku soo aroorta sida loo qaadanayaa waayo ikhbaarkiiyo istifaamka isu ekaanaya yacni saasay leeyihin laakiin daa'ifo nuxaadda ka midi waxay leeyihiin hamsada haddii la garanaayo in markaa ay meesha ku jirto qiyaasan baa laysaga xadfi karaa ama ha ka daba dhacdo ama ayna ka daba dhicin waana sida akhfash marayo bacdina waxay leeyihin may ha la kala qaado hadday am ka daba dhacdo hamsada waa la xadfi karaa haddayna am ka daba dhicinna lama xadfi karo yacni waxa weeye lama xadfi karo akhfash wuxuu qabaa si qiyaasiya laysaga xadfi karaaba waa in la garanayuunbaa shardi ah waayahay qaala wuxuu uhi nacam haa qiila waxay marxaban bihi soo dhoweyn baanu soo dhowaynaynaa wala nicma almajii'u imaatin baa wanaagsanaaday kaa maanta lagu gaar yeelayana jaa aladii jaa'a ka yimi weeye faataytu calaa yuusufa yuusuf ayaan u tegey oo la kulmay fasallamtu calayhi waa salaamay faqaala qaala wuxu marxaban bik soo dhoweyn baan ku soo dhoweynayaa min akhin xaalaad walaal tahay wa nebiyin iyo nebi aad tahay fa atayna asamaa araabica waxaanu tagnay samada afraad qiila waxaa waxalay man haada kani waa kuma qiila waxaa waxalay jibriilu jibriil weeye qiila waxay man macak yaala jirkaaga ku sugnaaday qiila muxamadun waxaa la yidhi muxamed baa ku sugnaaday bimacnaa jibriil baa yidhi baa loo jeedaa qiila waxaa waxalay waqad ursila ilayhi miya cid loo diray si samada loo soo korsiiyo bimacnaa idankaa miyuu haystaa qiila waxaa waxalay nacam haa qiila waxaa layihi marxaban bihi soo dhoweyn baanu soo dhowaynaynaa wala nicma almajii'u imaatin oo dhan baa wanaagsanaaday alladii eh, jaa'a ka ammaanta lagu gaar yeelaya ka yimi weeye faataytu calaa idriisa idriis ayaan markaa u tegay oo bimacnaa la kulmay aan gaadhay oo la kulmay fasallamtu calayhi markaasaan salaamay faqaala wuxuuhi marxaban bik soo dhoweyn baan ku soo dhowaynayaa min akhin xaalad walaal tahay wa nebiyin iyo nebi aad tahay faatayna atayna asamaa alkhaamisa waxaanu tagnay samada shanaad qiila waxalay man haada kani waa kuma qaala wuxuuhi jibriilu jibriil weeye qiila waxa lii man macak yaa la jirkaaga ku sugnaaday qiila waxa lii muxamadun muxamed qiila waxa lii waqad ursila ilayhi miyaa lagu diray aw waqad ursila ilayhi miyaa loo diray cid si samada loo soo korsiiyo miyaa cid loo diray qaala wuxuu hi nacam haa qiila waxa lii marxaban bihi soo dhoweyn baanu soo dhowaynaynaa wala nicma almajii'u imaatin oo dhan baa wanaagsanaaday jaa'a ka ammaanta lagu yeelaya alladii jaa'a ka yimi weeye fa aataynaa calaa haaruun haaruun baanu markaa u tagnay oo bimacnaa la kulannay fasallamtu calayhi waa salaamay faqaala wuxuu uhi marxaban bik soo dhoweyn baan ku soo dhowaynayaa makaan waasica kuu sugnaaday oo bimacnaan kugu soo dhowaynayaa min akhin xaal aad walaal tahay wa nebiyan iyo nebi aad tahay fa ataynaa cala asamaa'i asaadisa waxaanu markaa tagnay samadii markaa lixaad baanu tagnay bimacnaa albaabadeedii baanu gaadhnay qiila waxala man haada kani waa kuma qaala jibriilu jibriil weeye qiila waxala man macaka la jirkaaga ayaa ku sugnaaday qiila muxamadun waxaa layihi muxamed ayaa ku sugnaaday qiila waxa waqad ursila ilayhi miya loo diray cid si samada loo soo korsiiyey qaala wuxuuhi nacam haa qiila waxala marxaban bihi soo dhoweyn baanu soo dhowaynaynaa walanicma almajii'u imaatin baa wanaagsanaaday jaaa eh, ka ammaanta lagu gaar yeelaya aladii jaaa ka yimi weeye fa ataytu calaa muusa muuse ayaan u tegay oo bimacnaa la kulmay wasallamtu calayhi waa salaamay faqaala wuxuuhi marxaban bika min akhin wa nabiyin soo dhowaansho ayaan ku soo dhowaynayaa xaalaad walaal tahay iyo nebi aad tahay falamaa jaawastu bakaa markii aan ka gudbay ayuu ooyey muuse fa qiila waxaa layihi maa abkaaka maxaa kaa oohiyey qaala wuxuuhi yaa rabbi rabbigayow haada algulaamu wiilkan alladii kaasoo bucitsa bacdii aniga dabaday la soo diray yadkhululjannata min ummatihi waxaa ka gelaya jannada min ummatihi xagga ummaddiisa waxaa ka gelaya waxaa ka gelaya afdalu mima yadkhulu min ummatii wax ka fadli badan bimacnaa ka badan yacni cadad ahaan iyo marka waxa weeye derajo ahaan mid walba uga markaa mudan mima yadkhulu min ummatii tiro ahaan iyo waxa weeye yacni markaa fadli ahaan iyo derajo ahaanba cid uga mudan oo xagga tiradana uga badan xagga darajadana ka fadli badan ayaa markaa ka gelaysaa ummaddiisa jannada mima yadkhulu min ummatii ummaddayda waxaa ka gelaya ka fadli badan oo ka mudan kana tiro badan marka muuse xasad kama ahayn nebiyaduna xasad lama yimaadaan laakiin wuxuu jeclaystay fadiiladaasoo kale inay isagana u sugnaan lahayd laakiin muxamed in laga qaadi lahaa ma jeclaysan xasadkuna waxay noqon lahayd markuu jeclaysto in muxamed laga qaado isaga la siiyo lagu wareejiyo amaba laga qaado muxamed walow yaan laba siinbe laakiin hadduu jeclaysto marka waxa weeye taasoo kale isagana in la siin lahaa intaa in la eg yaa taasi waa khibdadii weeye tamanigii fiicnaa bay noqonaysaa ee xasadkii noqon mayso marka xasadka ma ahayn